muslimiinta muslimiinta cusaada ah ee diintoodii iyo islaamnimadoodii ka fogaaday muxaadaradani waxay ku socotaa walaashaa muslimadda ah ha noqoto tu iminka iyadu daaciyada oo hawshaa ku dhex jirta ama ha noqoto walaalaha badan dumarka muslimaadka ee faraha badan aynu jecel lahay lana jecel lahay inay ka qayb qaataan hawsha dacwada iyo khayrka ay leedahay eh, waxay muxaadaradu ay eh, si gaaban in allah ay uga hadli doontaa aynu ku falanqayn doonaa awala wa kulli shay asbaabaha keenaya in walaasha muslimadda ay ka qayb qaadato addacwa ila allahi subxaanahu wa taasi waa asbaabaha aynu ka hadli doonaa waxaa kaloo aynu ka hadli doonaa iyana muhima Eh, inaan wax ka tilmaamno waxyaabaha ku saacidaya walaasha muslimadda ah in ay eh, qayb ka noqoto dacwadan iyo eh, almru bilmacruuf wanahyi can almunkar oynu ognahay inuu yahay waajib saaran dadka muslimiinta ah ayuha alikhwa alkhawaat haddii istitaaco iyo karaan loo yeesho qodobadaasi ayaan insha allah aan wax ka taataaban doonaa awalan waxaynu ognahay ayuha alikhwa alakhawaat inuu islaamku ahamiyad iyo cinaayad fara badan uu siiyey dumarka waayo dumarku waa shaqaa'iqu rijaal weeyaan ilaahayna subxaana wa tacaala mas-uuliyaadka iyo waajibaadka labadaba wuu qeybiyey ragga iyo dumarka waajibaadkaasi uu iyaga ka saaray ragii dumarba iyo mas-uuliyaadka laga doonaayo iyo xuquuqda iyaga yacani laga raba ilaahay subxana wa tacaala uu u iyadoo lagu fiirinayo dabcan <clears throat> ilaahay caza wajalla isaga ayaa ina abuuray isaga ayaa ina garanaya isaga ayaa cilmi u leh waxa inoo wanaagsan iyo waxa inoo xun waxa aynu ku manaafacaadsanayno iyo waxa dhib iyo madaro inoo keenaya marka axkaamta islaamku ee ku wajahan ragga iyo dumarka labadaba waa inaynu ku firinno yacni firada islaamiga ah ee aynay xuquuqiyo xuquuqdii iyo waajibaadkii ay ku dhisan yihiin yacni xikmaddii ilaahay iyo cadligiisii iyo cilmigii uu u lahaa subxaana wa tacaala abuurka qofka bini aadmiga taasi waa mid oo ah waxaynu idhi islaamku sidiisaba ahamiyad weyn buu siiyey oo haweenka wuu qiimeeyey taana waxaad ka dheehan kartaa ood ka soo xiigan kartaa in nusuusta kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo sunnaha rasuulka ta labaad ama arrinka labaad ee keenaya in mawduucan la falanqeeyo oo laga hadlo waxa weeyaan in dacwada islaamku ay tahay takliif caama oo raggii iyo dumarkiiba wada saaran yani dacwadu dumarkuuma saarna fariidada iyo waajibka alamru bilmacruuf wanahyi can lmunkarna raggun kuma gaar ahaa ee isna waa waajib saaran dumarka haddii istitaaco iyo karaan ay u yeeshaan allahuma salli ala maxamed nebigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu yidhi yani xadiiska macruufka aynu naqaano oo ah xadiiska abi saciid alkhudri radi allahu tacala canhu imaa muslim baa soo wariyey man ra'aa minkum munkaran falyuayirhu biyadihi falyuqayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisanih fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan xadiiskani ayuha alikhwa alakhawaat wuxuu nabigu sala allahu aleyh wasalam ku leeyahay man ra'aa minkum munkaran yani waa yani caam weeyaan ama rajulan kaan aw imra'a ama nin ahaw ama haween ahow man ra'aa minkum munkaran kiinii munkar arkaa munkarkuna waxa weeyaan waa wax walba oo ay shareecadu ay ceebaysay oy xumaan u aragtay ile munkarka iyo macruufka waxaa lagu kala soocaa waa shareecada weeyaan marka wax walba ay shareecadu ay xumaan u aragtay oy xumaan u aragtay man ra'aa minkum munkaran kiinii munkar arkaa falyugayirhu biyadihi gacantiisa ha ku bedelo oo gacanta waxaa kaga qabto oo munkarkaa ha ku zuuliya gacantiisa fain lam yastatic hadduuna awoodu lahayn ile mar walba inaad munkarkii gacanta aad wax kaga qabatid ood ku bedeshid ma karaysid fain lam yastatic fabilisaanihi carabkaa wax kaga bedel oo munkarkaasi ka hadal oo wax ka dheh fain lam yastatic haddii xitaa aad afka ku bedeli kari weydo munkarkii iyo xumaantii fabiqalbihi buu nebigu oo marna xumaan iyo munkar hortaada lagu samaynayo qalbiga ha ka jeclaysan wadalika adcafu liimaan dabcan ayuha ikhwa akhawaat munkarku wuxuu noqon karaa munkar aad gurigaaga dhexdiisa aad ku arkayso wuxuu noqon karaa munkar masaajidka lagu arkaayo wuxuu noqon karaa munkar shaarica iyo dariiqa lagu arkaayo munkar madrasada lagu arkaayo daban walaasha muslimadila waxa weeyaan hooyo ayay mararka qaarkood ay tahay marka hooyadii gurigayga dhexdiisii haddii ay carruurtii munkar ay samaynayaan oo ay xumaan gurigii dhexdiisa laga samaynaayo ma waxa weeyaan aabbuhu buu waajibku saaran yahay laa abadan waxa weeyaan hooyadana waajib baa saaran inay munkarkaasi ay beddesho haddii ay wax gacan wax kaga qaban karto waa loo baahan yahay haddii ay carabka ay idinku bedeli karto bimacnaa ay ka hadasho ay u diido ay tiraa xumaantan joojiya waata looga baahan yahay cumuuman waxa weeyaan xadiiskaasi aynu qola khawaad wuxuu noo tilmaamayaa in munkarka oo la reebo la nahyiyo iyo macruufka oo laysfaraa uu yahay waajib aan saarnayn ragga oo keliya laakiin dumarkiina waa ay la wadaagaan ilaahi subxana wa tacala ayo akhlakhawaat yani masaladaasi sida ragga iyo dumarka muslimiintu ay iskugu kaashanayaan inay wanaagga faraan oy xumaanta reebaan oy salaada oogaan oy sakada bixiyaan oy allihii rasuulkiisa ateecaan ilahi subxana wa tacala wuxuu ku sheegay kitaabkiisa qur-aanka alla wuxuu yidhi jala wacala wlmu'minuuna wlmu'minaatu wlmu'minuuna wاlmu'minaatu bacduhum wliyaau bacd yأmuruuna bاlmacruufi wayanhawna can اlmunkari wayuqiimuuna الصalaaةa wayu'tuuna الزakaata wayuطiicuuna allaha warasuulah ulaa'ika sayarxamuhum اllah yani aayaddu waad arkaysaa sida ilahi subxana wa tacaala loo jamciyey wlmu'minuuna wlmu'minaatu bacduhum wliyaau bacd marka raggii mu'miniinta ahaa iyo dumarkii mu'minaadka ahaa awliye ayay isku yihiin oo way istaageerayaan way iskaashanayaan garab bay isku yihiin umuuraha alle subxana wa tacaala aayadda qur ku sheegayna way wada qabanayaan ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani lmunkari wayuqiimuuna الصalaata wayu'tuuna الzakaata wayuطicuuna allaha warasuulah marka waa hawl ka dhaxaysa raggii iyo dumarkii markaasi ayuha alikhwa walakhawaat yaan la moodin in alamru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar uu gaar ku yahay ragga oo keliya walidalika ayaan leenahay waa takliif caamo weeyaan alkhitaab asharci altakliif asharci waxa weeyaan ragga iyo dumarka ayuu ku wajahan yahay ilaa maa khasahu daliil haddii ay jirto awaamir ilaahay ku gaar yeelay ragga oo nusuusta laga taalacan karo taasi waa arrin gooniya haddii ay jiraan awaamir ilaahay subxaana wa tacaala uu ku gaar yeelay dumar dumarka oo nusuustu ay saa tilmaamtay taasina waa arrin gooniya laakiin khitaabka sharcigaa iyo takliifka sharcigii caam ahaan wuxuu ku wada wajahan yahay raggii iyo dumarkiiba wuu ku wajahan yahay ayuha alikhwa alakhawaat ibnu naxaas dimashqi sheekhaasi eh, ibnu naxaas ayaa waxa uu yidhi ina almra bilmacruufi wannahyi can اlmunkar waajibun cala الnisaa'i kawujuubihi cala الrijaali xayثu wujidat اlاstiطaaca xayثu wujidat alاstiطaaca wuxuu ibnu naxaas leeyahay raxmat ullahi calayhi ina alamra bilmacruufi wاnnahyi can اlmunkar in wanaagga laysfaro xumaantana la reebaa waajibun waxay waajib ku tahay cala annisaa'i dumarka ayay waajib ku tahay maxay waajib ugu tahay ka wujuubihi cala arijaal sida ay raggaba waajib ugu tahay dumarkana waajib bay ku tahay xayu wujidat alstitaaca haddii yani in ay dadkii awood u leeyihiin oo ay wanaaggii isfari karaan xumaantiina aisfari ay iska reebi karaan waajibkaasi dumarka wuu saaran yahay sida uu raggaba u saaran yahay oo haddii istiaacadii la helo fadiilaة اimaam shekh cabdilcaziz bn baas raxmat ullahi calayhi oo shaykhu sunna fi hada alcasr ahaa ayaa waxaa la weydiiyey doorka ay walaasha muslimadihii ay ku leedahay aلdacو ilى الlah iyo alأmr bالmacruuf والnahy can اlmunkar sheekhu wuxuu ku jawaabay raxmat ullahi aleyh hadalkiisa haddaan wax ka soo naqilo wuxuu yidhi hiya karajuli waa ninkao kale bay tiri ayuu yidhi aلdacوa ilى اllah alamr bالmacruuf والnahy can اlmunkar hiya karajuli عalayha aلdacوa ilى اllah واlamr bالmacruuf والnahy can اlmunkar buu yidhi waa raggoo kale weeyaan sida ay raggaba waajib ugu tahay addacwatu ila allah iyo alamru bilmacruuf iyo annahyi cani lmunkar dumarkana waa ku waajib dumarkana waa ku waajib buu yidhi waxaa kale uu sheekhu yidhi liأna الnusuus min alqur'ani اlkariim wالsunna tadulu calى dalika buu yidhi arrinkaana waxaa tilmaamaya nusuusta aayadaha kitaabka ilaahay iyo axaadiista sunnaha rasuulka salى اllahu alay wasalam ayaa tilmaamaya sidaasi iyo weliba wuxuu yidhi wakalaamu ahli اlcilmi صariixun fi dalika kalaamu ahli اlcilmi صariixun fi dalika aqwaasha iyo hadallada culimmaduna waxa weeyaan way ku cad yihiin masaladaasi oo waa arrin aan mugdi ku jirin buu sheekhu yidhi markaasaa wuxuu hadalkiisa kusoo gebagabeeyey sheekhu raxmat ullahi calayhi facalayha an tadcuwa ila allahi wa ta'mura bilmacruuf wa tanhaa can اlmunkar marka waxaa ku waajiba yuu yidhi sheekhu raxmat ullahi calayhim in ay wanaagga dadka farto xumaantana ay ka reebto dacwadana ay ku qunto oo waajibkaasi ilaahay subxana wa tacaala uu saaray inay kusoo inay ka soo baxdo ayaa ku ku waajiba sheekhu yidhi waay waxaa kale oo inagu bixinaya inaynu mawduucan aynu ka hadalno aynu ka muxaadarayno waa wanaagga uu mawduucani uu leeyahay ayuha alikhwa alakhawaat bimacnaa ajarka faraha badan ee laga helayo ilahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka ku yidhi kuntum khayra ummati ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani lmunkari watu'minuuna billah kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ah. ummad dadka loo soo saaray ugu khayrka badneed ayaa tihiin khayriyadaasi ilaahay jala wacala uu leeyahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas maxaa lagu mutaystay ilaahay subxana wa tacaala wuxuu sheegayaa sababaha lagu mutaystay ee ummaddani ay ku mutaysatay inay noqoto ummadaha tii ugu khayr badnayd ilahay wuxuu yidhi ta'muruuna bilmacruufi watanhawna an watanhawna cani lmunkari watu'minuuna billah ta'muruuna bilmacruuf macruufka iyo wanaagga ayaad isfaraysaan ayo alikhwa walakhawaat macruufkuna waxaynu aa wax walba oo shareecadu ay wanaag ay ku tilmaamtay wax walba oy shareecadu ay wanaag ay ku tilmaamtay marka waxa weeyaan miqyaaska lagu qiyaasaayo maxaa macruufa iyo maxaa munkara maha aqliga bini aadmiga maha caadooyinka maaha dhaqanka maaha waxa dadku iyagu ay u qaateen inuu wanaag yahay ama u xumaan yahay adduunyadan maanta aynu ku noolnahay waxaad arkaysaa in yacni ay dadkii ay gaadheen waxyaabo ilaahay subxaana wa tacaala u muxaramaat uu ku tilmaamay muubiqaad inay yihiin qofka halaagaya oo naarta ku ridaaya dhaqamo noocaasiya ayaa maanta waxa weyn ay dawlado ay sharciyeenayaan ay dawlado qaanuun ka dhigteen oo xuquuq dadka noocaasiya loo qoray marka waxa weeyaan almacruuf waxa weeyaan waa wixii uu sharcigu macruuf iyo wanaag uu ku sheegay ee sharcigu hagaajiyey ee sharcigu uu qurxiyey ayuha alikhwa walakhawaat marka ilahi wuxuu leeyahay ummaddaasi khayrka yani leh baa tihiin waayo ta'muruuna bilmacruuf macruufka ayaad faraysaan watanhawna can اlmunkar munkarka ayaad reebaysaan watu'minuuna biاllaahi ilahayna subxana wa tacaala waad rumaynaysaan sida ay culimmadu ay ka soo wariyeen cumar ibn khaaab radi allahu tacaala canhu wuxuu yidhi man araada an yakuuna min hadihi اlumma qofkiina doonaya inuu ummaddan ilaahay ammaanay uu ka mid noqdow falyuؤaddii shart اllahi fiiha kiina doonaya inuu ummaddaasi khayriyada leh ka mid noqdow shardiga ilaahay uu dhigay waa shuruuddaa ilaahay uu dhigay ta'muruuna biاlmacruufi watanhawna cani اlmunkari watu'minuuna biاllah shuruuddaasi ka soo bax haddii shuruuddaa lagaa helo waxaad ka mid noqonaysaa ummaddan baad ka mid noqonaysaa walidaalika ayaa waxaynu weydiinanaa walaasha muslimadda ah miyaanad jeclayn inaad ka mid noqoto ummaddan khayrka leh ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ka sheekeynayo dabcan walaasha muslimaddii way jeceshay inaguna waan la jecel waan la jecelnahay markaa sababtaasina waa sabab keensanaysa in laga falanqoodo oo la qaadaadhigo oo laga warramo fadliga ay leedahay yacni in walaasha muslimaddu ay ka qayb qaadato ee addacwa ila allahi caza wajal iyo inay ku qumto fariidada almru bilmacruuf wannahyi can lmunkar asbaabaha iyaguna keenaya isla markaasi in mawduucan laga hadlo waxaa ka mid a qodob kale oo aan tilmaami karo waxaynu naqaanaa inay dumarku sida la yidhaahdo waa nisu mujtamac waa nisu mujtamac mujtamaca barhkii weeyaan dumarku bal iyadoo mujtamaca barhkiiya ayaa haddana waxay barbaarisaa mujtamaca barhkiisii kale rag oo yacni ummaddiisa wax qabtay ama caalim ha noqdo ama geesi ha noqdo ama nin yacni aqoonyahana yahana ha noqdo ama nin daaciya ha noqdo ama nin xaafida ha noqdo waxa weeyaan waxa soo barbaarisay hooya soo barbaarisay marka almar'a haweenaydu ama dumarku waa nisfu lmujtamac weyan mujtamac barkiisi weeyaan barhka kalena dumarun baa barbaariya dumarun baa soo koriya walidalika ayaa ayuha اlkh akhawaat aynu halkaanu ka arkaynaa yani ahamiyadda ay leedahay in dumarka lagu dhiirigeliyo inay daaciyaad noqdaan oo risaalada islaamka ay xambaaraan oo ay in khayrka iyo nuurka diintani ay dadka kale ay la wadaagaan taasi waa mid weeyaan qodob kale ayaa isaguna jiro oo ah dumarku ayuha اlkhwa alkhawaat waxa ku kaydsan awood xadaafa awooddaa xadaafkaee ku kaydsan dumarka haddii khayrka loo adeegsado khayr badan baa ka dhasha haddii laakiin khayrka loo adeegsan waayo oo dumarka ay gacanta u galaan tayaaraad iyo axzaab iyo ururo iyo organizationno fasaad wadaa waxa weeyaan mujtamaca way baabiinayaan oo way burburinayaan marka yaani walaasha muslimada ah ma doonana inay gacanta u gasho xarakaad iyo organizationno iyo tayaaraad fikriya ama dhaqanno xushmadda iyo xushoodka iyo akhlaaqda wanaagsan ka fog inay gacanta u gasho ma doonayno limaada ayuha alikhwa alakhawaat sababto waxay tahay haddii aanay soo gelin daa'iradda dacwada iyo diinta iyo islaamka aanay ka qayb qaadan nashaadka iyo dhaqdhaqaaqa islaamiga ah waxa weeyaan waxay noqonaysaa dubbe loogu burburiyo dhaqanka wanaagsan diinta diinta islaamka iyo mujtamaca carruurta ay soo barbaarisa ay soo korisaana waxay noqonayaan carruur iyaguna mufsidiin ah sidii iyaduba ay mufsidadu ahayd walidaalika ayaa loo baahan yahay in yani culimada iyo dadka ducaaddi aanay marnaba aanay yaraysan mawduucani oo ay ku dadaalaan sidii dumarka looga qayb gelsiin lahaa eh, addacwa ila اllahi caza wajal eh, eh, sidaa aawadeed yani awoodda faraha badan iyo daaqaadka faraha badan ee ku kaydsan haweenka aawadeed ayaa waxaynu aragnaa maanta yani dadka mufsidiinta oo maanta gaarhay heer ay yihiin caalamina ay yihiin yani xarakada feminism feministka la yidhaah waxa weyan waa xarako shayطaaniya weeyaan oo iska daa islaamuun col lama aha ee waxay horar ay ku tahay xarakadaasi maanta caalamiga noqotay in diin oo dhan bay ku tahay dhaqan wanaagsan oo dhan bay ayay horar ku tahay nashaad nashaadkooguna wuxuu noqday nashaad yacni adduunka oo dhan maanta wada gaadhay intii ilaahay uu ka ilaaliyey mooyaane waxay faraha la galeen caalam alislaami ayay faraha ay la galeen organisationada iyagu ay maamulaan iyo daraasaadka jaamiciga iyagu ay ka dambeeyaan iyo mu'tamaraadka iyo seminaarada iyagu ay ka dambeeyaan kooxahan feminiskii waxa wey waa qaar meel walba gaaray xitaa dhulkii inagu aynu ku dhalanay soomaali ahaan ay maanta ka jira internetkun bal adugu gal ya internetka balgal meel walba oo ka mida dhulkii soomaalida waxaad arkaysaa yani xarakaadkaasi oo ama siminaara ka wada ama mu'tamaraad ka wada ama ma garanaysaa maxay too leeyihi yani organization organizationna ka abuuray oo la doonaayo in gabadhii muslimada muslimaddaa ahayd ee soomaaliyeedda ahayd laga fogeeyo dhaqankii islaamka oo la geliyo cadaawad aan jirin oo lagu beero fikirka liberaaliga oo ah fikir shaytaaniya a oo iska waxaan mujtamacaadka galbeedka ayuu fikirkaasi burburiyey oo maanta aynu naqaanaa ayuha اlkhوa اakhawat yani kaniisadaha maraykan sida ay fikirka weliba yani ay fikirka ay maanta u diidan yihiin oo ay leeyihiin fikirka liberaaliga bal conservatiska kristiyaanka maraykanka ah bal waxay ka qorayaan eegiyo wax ay ka leeyihiin xarakadaasi dhibaatada ay mujtamaca maraykanka ay usoo geysatay familigii bay baabiisay valueski iyo qiimkii ayay baabiisay waxay mujtamacii yani divorce ratekii furniinkii ayaa cerka iyo samada isku shareeray reer galbeedkii baa ka cawanaya ayaa ka cabanaya inagana waxay noo wadaarteen meeshaynu ku dhalanay iyo meeshaynu kusoo kornay caalamalislami saasay furaha ugula jiraan muctamaraadka gaarka ah ee dumarka maanta loo sameeyo iyo in cuhuudda iyo ballamaha lasoo saaro muctamaradaa laga soo saaro waxa weeyaan waxa gacanta ku haya oo sameeya dumar famaniisa oo ay fikraddaasi ay qalbiga ay kaga jirto waxayna dareemeen ayuha ikhwan akhawaat yani in dumarka loo adeegsado sidii fikraddaa loo marin lahaa sidaa aawadeed ayaa waxaa loo baahanyay in aan la dhayeelsan doorka ay walaasha muslimadii ku leedahay addacwa ila allahi caza wajal oo ah inay ka hortagto fikirkaasi aan yidhi waa dube burburinaya oo jajabinaya diintii qiyamkii akhlaaqdii iyo wax walba oo wanaagsan oo ay diintu ay inagu waajibisay in la ilaaliyo waay waxyaabaha iyaguna keenaya in mawduucan laga hadlo waxaa ka mid a ah, yacni haddaynu dib ugu noqonno in taariikhda islaamka ee hore waxaynu arkaynaa in dumarkii salafku bal dumarkii saxaabadu ridwaanullahi tacaala calayhim inay ka qayb qaateen hawsha diinta oy qayb ka ahaayeen waxaan ognay khadiija radi allahu tacaala canha dowrkii weynaa ay ka qayb qaaday ee dowrkii ka geysatay bilowgii dacwada iyo sida nebiga ay ugu noqotay yacni meel isaga ilaalisay oo ay kaalmaysay oo isgarab taagtay oo ay dhiiri gelisay radia allahu tacaala canha waa khadiijo weeyaan waxaynaan ilaabin ayuha alkhwalakhawaat sumaye ayaynaan ilaabin ah, waxaynaan ilaabin nasiiba oo sidii maalintii uxud ay nebiga u difaacday eh, sala allahu calayh wasalam aynu garanayno waxaynaanan ilaabeen asmaa binti abi bakr radia allahu tacaala canha sidii hijrada ay uga qayb qaadatay iyo khutuuradii iyo yacni dhibtii ay u badheedhay markii ay kaalmaynaysay nebiga sala allahu calay wasalam iyo aabbaheed waxaynaan ilaabina ayuha alikhwa alakhawaat caaisha radi allahu tacaala canha oo nebiga cilmi badan ka xambaartay sida abu muusa alashcari radi allahu tacaala canhu uu yidhi waxaanu ka baranay oo caashi xambaartay diinta afar mee afar meelood marka loo qaybiyo meel ahaan yacni culumta islaamka afar meelood marka loo qaybiyo meel ahaan caaisha radi allahu tacaala canha ayaa xafiday buu yidhi walaasha muslimaddii waxa weeyaan qayb weyn ayay ku lahayd waxaan tusaale inoogu filan yani sida dacwada ay uga qayb qaadan jireen umu sulaym anas bnu malik radi allahu tacaala canhu hooyadii markii abu talxa uu soo doonay inuu guursado abu talxa markaa gaal buu ahaa muu muslimin umu sulaymna waxay ahayd muslimad bay ahayd waad xusuusantiin hadalkii ay ku tiri waxay tiri anu diintii hore kuma jiro muslimad baan noqday ee haddaad doonaysid inaad muslim noqoto kaasi ayaa meherkaygiya yani bal heerkay gaadho eeg wuuna muslimay umu sulaym radi allahu tacaala canha anas hooyadii meherkaygii waxay ka dhigtay islaam uu islaamo ninkii soo doonay ee doonaayo inuu guursado taasi mayna kuu tilmaamin in yani e, e, hamiga dacwada inuu qalbigay ku jiray inay ku fekeraysay inay khayrkan iyo nuurkan iyo hidaayadan iyo qur'aanka iyo sunnaha iyo iimaanka iyo tawxiidka inay dadka ay kala qayb qaadato in ninka doonayay inuu guursado abu alxaanay soo muslimsay oo keliya kumay koobsana ayuha alikhwa alakhawaat bal waxa dhacay in inankaygii anas radi taala anhu oo yar inay nebiga u keentay khaadim buu ahaa khaadimu rasuuli llahi sala slam ayuu anas ahaa laakiin umu sulaym radi allahu tacala canha ayuha alikhwa markay anas nabiga u keentay dabcan waxa aynaan ka shakisnayn in qalbigayga uu ku jiray oo ka fekiraysay anas ha u noqdo arday nebiga ha u noqdo dabcan ha u khidmeeyo waana sharaf in nebiga loo khidmeeyo a saxaabo waaweyn oo cabdullaahi bn mascuudi ay ku jireenna nebiga way u khidmeeyeen nebigu inuu u khidmeeyo isagoo inan yara ayay u keentay laakiin way ogeyd khidmadaasi inuu ka faa'iidaysanayo waxyaabo kale oo ah inuu nebiga wax ka baran doono inuu cilmigiisa iyo hadyigiisa iyo samtigiisa iyo dhaqankiisa iyo suluugiisa inuu nebiga ka baran doono anasna radi allahu canhu waad aragteen meesha uu gaadhay iyo cilmigii siduu faafiyey iyo diinta uu nebiga sala allahu alay wasalam uu ka bartay waay <clears throat> arrimahaasi ayuha اlkhwa alkhawaat waxay ka mid yihiin arrimaha inoo keenaya ama yani inagu dhiiri inaynu ka hadalno masaladan ah in ahamiyadda ay leedahay in walaasha muslimaddu ay ka qayb qaadato addacwa ila allahi caza wajal eh, aan usoo noqdo qodobo aan isleeyahay waxay ka saacidayaan walaasha muslimadda ah inay dacwada ay ka qayb qaadato oy daaciyad noqoto waana wax lagu faano inay walaasha muslimaddu ay noqoto daaciyad khayrka dadka lawa la wadaagaysa qur-aanka baraysa xaafidada waa carruurta iyo dumarka kale qur-aanka xafidsiinaysa inay noqoto caalimad fiqiga iyo xadiiska dumarka baraysa inay noqoto yacni walaal muslimada oo dumarka ay ay garanayso ee diinta ka fog ee bilaa xijaabka ah salaada tukanayn in islaamka ugu yeedho waxa weeyaan dumar noocuyaadkaasiya ayaynu u baahnay ayuhalkhakhawaat oo hawsha dacwada iyagu dhabarka u ritaa taasaynu doonaynaa waxyaabaha ka saacidaya saacidaaya ayuhalkhakhawaat inay walaasha muslimaddu ay noqoto daaciyad naajixada Ah, taasaynu doonina ma doonino in eh, inay gabadha muslimatu tiraa daaciyadun baan laakiin waxaynu doonina inaynu helno daaciyad naajixada oo ku guulaysataa camalkeega dacwada iyo risaalada islaamka ay xambaarsan tahay awalan wa qabla kulli shay walaasha muslimadda waxaa looga baahan inay xusuusnaato inay inay calaa haqr min huquur islaam ay taagantahy oo ay xusuusnaato hawl sharaf leh oo maamuus leh waa hawshii ambiyada weeyaan addacaw ila allah waxa weyan waa camalu lambiyaa taa inay xusuusnaato oo aynay mar walba qalbigeyga aanu ka bixin inay hawshani tahay hawl shariifa oon magac adduunyo iyo ammaan adduunyo aan lagu gaadhin hawshan waxaa lagu doonayaa waa in ilaahay subxana wa tacaala ajar lagaga helo nebiguna sala allahu calayh wasalam iyo ambiyadii rusushii isaga ka horreeyeyba waxa weeyaan khayrka ayay khalqiga la jeclaayeen khayrka iyo hidaayada ayay khalqiga la jeclaayeen marka hawsha dacwadu maaha hawl in nafci adduunyo iyo dheef adduunyo lagu doonaayo waxaa lagu doonayaa in khalqiga khaaliqoogii la tuso in khalqiga khaaliqoogii la baro oo cadamadiisa iyo weynadiisa iyo inuu isagu xaq inoogu leeyahay subxaanahu wa tacaala inaynu keligii caabudno waa hawshaasi weeyaan marka walaasha muslimaddii ugu horraynba taasi ha xusuusnaato ta labaad alqudwa alxasana alqudwa alxasana waa inay tusaale wanaagsan ay noqoto oo dhaqankeega iyo anshaxeeda ay ku noqoto qudwo ay noqoto tusaale lagu soo daydo tusaaleha waxay ka helaysaa waxay ka helaysaa nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam laqad kana lakum fi rasuuli اllahi uswat xasana nebi moxamed sal ly slam uswo kudayasho wanaagsan ayaa inoogu fil ayaynu kunahayn sala اllah alay slam marka culimadu waxay idhaahdeen yani uswo wanaagsan kudayasho wanaagsan ayaa nabiga sala اllahu alay slam yani dadka muslimiinta ah ugu sugan waa fi kuli shay dhinacii aad ka egto xayaatadiisaba nabiga waa lagu dayan karaa sala اllahu alay wasalam waayo ilahay soo diray qofkii doonaya inuu khayr helana nebiga sala allahu alay slam ha ku daydo marka walaasha muslimadda ayuhal khulakhawaat waa inay noqoto tusaale wanaagsan oo iyadoo dumarka kale xanta u diidaysaa ama muxaadarooyin ka akhriyaysaa iyadu waa inaanay dumarka kale aanay xaman iyadoo ka sheekaynaysa yacni zuhdi la zaahido waana madlab daruuriya madlab daruuriya wey in walaasha daaciyadii ay iska ilaalayso inay ku talax tagto adduunyada waayo ah. qofka daacigii nabi maxamed zaahid buu ahaa culimada zuhdi baa lagu yaqaanay kumanihi adduunyada intuu ilaahay nasiibka kaa siiyey ka qaado laakiin ha ku talax tegin oo dumarka kale yaynay kaa dareemin inaad kula tartamayso adduunyada ah. inaad kula tartamayso dahab xorasho iyo dheef adduunyo iyo ma garanaysaa anaa iminka anigaa ah, kaa badsaday dahabkayga dahabkaa ka qaaliya ah, dharkayga ayaa dharkaa ka qaalisan walaasha muslimadee daaciyada ee doonaysa inay noqoto daaciyad naajixi waa inay zuhdiga ku dhaqanto limaada ayuha alikhwa walakhawaat khaasatan walaasha muslimadda hadalkuna waa caam weeyaan waayo waxa weeyaan marka aad dadka adugu aada uga sheekaynayso qiimaha adduunyada iyo xaqaarada adduunyada iyo weynida aakhiro iyo fawska weyn ee aakhiro lagu gaaraayo dee waxa weeyaan haddii hadalkaagu waxaan ujeedaa ficilkaagii uu ka soo hor jeedo qowlkaaga waxa weeyaan waxaa yaraanaysaa in maalinkaa maanta ah yacni lagaa fogaado ayaa ayaa yaraanaysaa waxaan ujeedaa in lagaa fogaado ayaa imanaysa marka iska ilaali taasi oo qudwo wanaagsan noqo yacni xijaabkaagu waa inuu yahay xijaab yacni uh, sunnaha waafaqsan ee macaasida yaryar ee lagu dhaco aad iyo aad iskaga ilaali markaad guriga ka soo baxayso cadar badan hasu cadar ha soo marsan bukuur badan iyo unsi fara badan oo laga urinayo maalinkaa maanta ha soo in uh, ah marsan xanta iska ilaali in uh, hadalka faraha badan ean macnaha lahayn iska ilaali in saasi ku dadaal waxaa kaloo kamid ah asdaad aلruuxi in walaasha daaciyadii ay hesho zaad iyo sahay ruuxaaniya maxaan ula jeedaa ayuha ikhwa akhwaat maadaama ay daaciyo tahay waxay u baahan tahay inay kitaabka ilaahay ay wakti siiso inay dikriga ay wakti siiso inay salaada waqti siiso inay soonka wakti siiso in ay noqoto qof cilaaqo wanaagsan oo adag la leh ilaahay subxana wa tacaala qof walbaabana intuu ilaahay dadka kale uga dhow yahay ayuu hadalkiisu noqonayaa hadal dadka raad ku sameeyo oo raad kaga taga ayuha alkhulakhawaat marka walaasha muslimaddii yayna ilaabin inay sahay ruuxaaniya inay yeelato oo ay maalinkaa maanta ah dikriga ilaahay iyo kitaabka qur-aanka ah iyo soonka iyo salaada iyo waqtiyo weliba ay iyadu ay gooni ilaahay la noqoto a ah, oo ay dadka ka fogaato waqti ay dikrigeega iyo magaranaysa maxay tolay munaajaadka ilaahay la leedahay ay isku gaar yeesho oy waqtiyada qaarkood ay samaysato waay waxabada hadduu noqon lahaa maselkii oo kale yani waqtiyada faadilka akhirileylka oo kale saacadda ugu dambaysa maalinta jimcaha oo kale waqtiyadaasi waxayn waa waqtiyo faadila oy ku dadaasho inay ku dhaqanto ma garanaysaa inay ilaahay munaajaad yani wanaagsan ay ay la yeelato waxaa ka mid a inay markay dacwada dadka ugu baaqayso inay xikmadda ku dadaasho inay xikmadda ku dadaasho udcuu ilaa sabiili rabbik bilxikmati waalmawcidati alxasana marka waxaa loo baahan yey sidaa ilaahay subxana wa tacala inugu dardaaray in xikmadda iyo almawcida alxasana in lagu dadaalo walaasha muslimaddii ayuha alikhwa alakhawaat waxaa loo baahan yay hadii ay xaas leedahay oo ay tahay walaal la qabo inay iska ilaaliso in hawsha dawada ay haysaa ay dhaliso inay ninkeyga isku dhacaan waana mushkilad iman karta ayuha alikhwa alakhawaat inay aada iyo aad ay uga digtoonaato in hawsha dacwada ay hayso ama hadday aalib hadday cilmi baranayso yani walaasha muslimada waxa looga baahan yahay haddaan masaladaasi guriga aan wax ka tilmaamo awalan inay gurigeega ka dhigto guri diimeed oon macaasi aan lagu arag guriga waa noqdo guri diimeed waa noqdo ila ilaahay taasu adiga awood kuu siiyey gurigaasuu awood kuu siiyey ah, ducaadda mucaasiriinta xasan hubayb waan filayaa ahaa aqiimuu dowlaة اlislaami fii quluubikum taqum fii ardikum dowladda islaamkeed doonaysaan iyo khilaafada islaamka quluubtiinna ka dhex ooga wixii idinka karaankiina haddaad ka oogtaan oo adu aad shaksiyadaadu ay tahay shaksiyad muslima haddii gurigaagu yahay guri muslima haddii carruurtaada aad ku dhaqayso dhaqanka islaamka oo aynu helo afraad fara badan oo mujtamaca ka mid ah, oo sidaasi ku fakeraysaa ilaahay subxana wa tacaala dowlad islaamna wuu inoo dhisi doonaa khilaafaddii islaamkana ilaahay jalla wacala wuu inoo soo celin doonaa marka waxaan leeyahay hawsha dacwada iyo xifdiga qur-aanka iyo magaranaysaa iyo barashada cilmiga sharcigii yayna keenin in walaasha muslimadda ah iyo ninkeygu ay safdhaafaan oo isku dhacaan waxaa loo baahan yahay in walaasha muslimadda daaciyadii in ay barato time managementka waxa la yidhaahdo tandiim lwaqt ah, tandiim lwaqt time management inay waktigayga ay hagaajisan karto oo waxa weeyaan gurigii wakti buu leeyey zawjkii wakti buu leeyey caruurtii wakti bay leedahay dacwadii wakti bay leedahay qur-aan barashadii wakti bay leedahay in duruustii iyo masaajidadii ay ka qayb gelaysay qayb bay leedahay marka waxa weyan waa inay yani timekayga ay maanaj garayso si magaranaysa aanay mushkilad caa'ili aanay meeshii aanay uga iman waxaa loo baahan o kale walaasha muslimaddii inay yeelato wacyi ay u yeelato haqaafada casriga ay barato waxa casrigana ay ku nooshay haqaafada taalla intii iyada karaankeyga khaasatan waa inay aqoon u yeelato mu'aamaraadka la doonayo in lagu burburiyo ee lagu oo lagu halleeyo oo lagu baadiyeeyo dumarka muslimiinta waa inay haqaafadaasi ama ha noqdaan organizationno ama ha noqdaan tayaaraad fikriya ama ha noqdaan yani buugaag la qoray iyo majalaad waxawn waa inay aqoon u yeelato haqaafada casriga ah iyo dagaalka lagu hayo walaasha muslimadda ah waay waa inay ku dadaasho sidii ay khitaabkeyga iyo hadalkeyga ay u wanaajin lahayd waayo waxa wn ayuha khalkhawaad yacni qofku markuu khitaabka uu garanayo sida loo hadlo iyo waktiga hadal u baahan iyo xitaa yani suugaanta aad isticmaalayso afkaad doonto aad ku hadashide waxa weeyaan hadalkaagii dadka uu gaarayaa marka dumar bay la hadlaysaa laakiin waa inay yeelato awood hadal waa inay yeelato awood hadal oo khitaabkayga dacawiga risaaladeeda islaamiga ah ay ku gaarsiin karto dumarka kale ee muslimiinta ah ayuha alikhwa alakhawaat waxaan kusoo gebagabaynayaa muxaadarada la tusaale oo tilmaamaya dumar muslimaada oo daaciyaada oo casriga nool dabcan waxa weeyaan eh, intii aan keri karayo waxaan ka soo helay wax qoran weeyaan marka in eh, labadaa tusaale midi waxa uu leeyahay walaal daaciyada ayaa sheegtay oo tiri maalin baa waxaan tegey dhakhtarkaan tegey bay tiri marka waxaan waxaan filayaa sheekadu si ay u socoto waa dhul muslim bay joogtaa markaan dhakhtarkii aan soo galay acceptaniskii maxaan ujeedaa admissionistka markaan imid ayaa waxaan ku arkay buu tiri islaam weyn oo cajuusa oo soo gashay ah, oo sida kiish weyn oo ku culus xitaa siditaankiisu uu ku culus yahay waxay la soo socotaba kursi bay ku fadhi kiiskii bay furtay kiiska waxaa ku jira eh, kutub dacawiya markaa meeshuna waa waa mustashfa lilnisa waa dhakhtar dumar weeyaan dabeetana dumarka dhakhtarka imanayey ee qofka soo gelaya tii soo gashaba buwaagtaasi iyo literatureka islaamigay sidatay ayuu qaybinaysay u qaybinaysay u qaybinaysay anigina way siisay bay tiri waxaan fahmaa tiri islaantan inay tahay islaan daaciyada weyn oo macruufo la yaqaano magaalada laga yaqaano dhakhtarkana uma iman xanuuna xanuunsanayso ee waxay u timid inay dumarkaa dhakhtarka imanaya inay risaaladahaasi iyo kuteybaadkaasi buwaagta haray qaybinayso inay kala qayb gasho waxaa laga yaabaa risaalad yar oo ka hadlaysaa yani xijaabka risaalad yar oo ka hadlaysaa akhlaaqda wanaagsan risaalad yar oo ka hadlaysaa caqiidada tawxiidka wahaakada waa islaam weynoo da- weeyaan ay dhakhtarka maalin kasta waxay u timaadaa intii karaankeyga inay dumarka dhakhtarka imanaya ay kala qayb qaadato yani addacwa ila allahi caza wajal qisada labaad waxaa qoray kaatib kale risaalad la yidhaahdo shabaabun caaduu ila allahi shabaabun caaduu ila allahi dhalinyaro ilaahay usoo noqotay allahu akbar ilahay dhaliyada muslimiinta in ha soo wada celiyo oo diinta ha baro wuxuu qisadaasi wuxuu ku leeyahay waxaa jiray buu yidhi nin dhalinyara oo dhulalka galbeedka tegi jiray safar ahaan tuuriis ah, iyo dalxiis buu tegi jiray waxaa nin diinta aada uga fog oo xumaan walba oo dhulalka galbeedka khaasatan france buu tegi jiray buu yidhi xilliga fasaxa dalxiis buu tegi jiray xumaan oo dhan buu samayn jiray dabeetana waxaa ilaahay qadaray inuu guursaday gabadh saalixada gabadh saalixada inuu guursaday gabadhiibaa waxa ay ku bilowday inay yacni ay waaniso ay ilaahay xusuusiso ay uga digto cuquubada sugaysa haddii uu dariiqan in eh, fasahaad kale uu kusii socdo ninkii wuxuu bilaabay inuu awalan waxyaabihii khamrigii mukhadaraadkii uu joojiyo wuxuu waxoogaabay kusii waday wuxuu gaadhay yacni jaza allah khayr inuu bilaabay inuu salaaddii tukado laakiin wuu diidanaa inuu masaajidka tago inuu masaajidada ku tukado weli awooduu mulhin ee gurigu salaada kutukini ayuu ku tukanaya waa waa tallaabo wanaagsan weeyaan waxa ay gaarsiisay jaza allah khayr inay ku dhiiri gelisay oo tiri raggu waa masaajiday tagaanay ora masaajidka tag yani mar keliya may wad qasbin soo garan maysid mar may wad qasbin laakiin atadaruj waa sunna weeyaan yani min sunan yani alxayaat ilmaha yara imanka koraya dee maalin keliya muu ordin wuu gurguuranaayay haddana wuu kacay haddana waa kaa weynaaday marka atadaruj xataa dadka cusaada ayuha alikhwa alakhawaat waa amrun laa budda minhu ah, oo haddii aad mar keliya aad ku wada qaadid diintii inuu diintaba ka wada ordaa laga yaabaa salaadii masaajidkii yimid garhkiibuu la baxay surwaal khamiiskii ama surwaalkiibuu gaabsaday yani sida qisada loo qoray wuxuu ku dambeeyey wanaaguu ku dambeeyey maxaa sabab u ahaa zawjadiisa ahayd marka alikhwa alakhawaat yani walaasha muslimaddii door weyn ayay ku leedahay dacwada ilahayna subxana wa tacaala yani ha waafajiyo walaalaha muslimaadka ah inay gutaan doorka ay dacwada ku leeyihiin wajazakum allah khayra wasalaamu calaykum waraxmat ullah barkatu